بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii afraad ee ka mid ah kitaab الradd calى اljahmiya liلdarimi raxmat اllahi taعaalى calayh waana baabkii koobaad ee ku xigay muqadimadii hordhicii sheekha baab اliimaani bاlcarshi wa huwa axadu ma ankarathu اlmucaطilaةu wuxuu baab yahay rumaynta la rumeeyo carshiga ilaahay subxaanaه wa tacaala wa huwa axadu ma ankaratu اlmucaطila waana waxyaabihii ay dafireen qolyaha sifaadka rabbi diiday mid ka mid ah qaala abu saciid addaarimi raxmat ullaahi tacaala calayh wamaa danannaa ma aanan moodaynin buu idhi an nuara an naara cafwan an naara an nataru cafwa ila alixtijaaji calaa axadi minman yaddaci اlslaama fi idbaat اlcarsh baabkan wuxuu ku saabsan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in carshigiisa la sugo lana rumeeyo inuu yahay makhluuq makhluuqaadka rabbi ka mid ah oo barakaysan oo khayr badan ilaahayna meelo badan oo kitaabkiisa ka mid ah uu ku tilmaamay sharaf iyo weynan iyo cidama uu ku tilmaamay alcarsh carsh الraxmaan fii kitaab اllahi tacaala wuxuu ku yimid labaatan iyo kow aayadood labaatan iyo kow meelood buu qur-aanka kaga soo arooray waxaana lagu tilmaamay marar dhowr ah inuu cadiim yahay wa huwa rab اlcarshi اlcadiim waxaa lagu tilmaamay karaamo fatacaala اllahu اlmalik اlxaq laa ilaaha ilaa huwa rab اlcarshi اlkariim du lcarshi اlmajiid idan majdi iyo karam ama karaamo iyo ciidamo waa lagu tilmaamay rafiicu darajaati dulcarsh ilaahay subxaanahu wa tacaala carshigu marka shay barakaysanoo khayr badan ilaahayna barakeeyo weeye labaatan iyo baana qur-aanka lagaga shayga asaga ahaa bay mucadilo marka dafirayaan oo inkirayaan oo ku xambaarayaan macno guud milki ilaahay carshiga laga hadlaya waa awood iyo boqortooyo iyo lahaansho mararka qaarkood falag iyo wax meeray qolya ku fasirahayaan nimanka qaarkood caqli iyo shay macnawi ay ku fasirahayaan wuxoo dhan marka la soo ururiyo waa maxay waa inkiraad iyo dafiraad ay inkirhayaan carshiga rabbiga iyo xaqiiqadiisii carshiguna waa inigu soo maray fii luqati اlcarab waa sariiru اlmaliki اladii lahu qawaa'id waa sariirta boqorka uu ku fadhiisto ee leh tiirar iyo luga uu ku taagan yahay marka sidaasuuna qur ku tilmaamay luqadaasuna ku socdaa sunnaduna carshigu rabbiga inuu qawaacim iyo lugo ayaa ku timid waana sida luqada carbeed lagu ogaa abu saciid addaarimi marka wuxuu leeyahay intaynan ka tegin marka culamo muslimiintu masalada carshiga kutub bay ka qoreen kitaabka ugu horreeya uguna caansan waa kitaabkuu qora alimaam moxamed ibn cumaan ibn abi shayba uu qoray weeye abubakr ibn abi shayba walaalkii baa qoray maxamed bn cuثmaan bn abi shayba alcarshu wma ruwiya minhu cafw alcarshu maa ruwiya fiihi waa kitaab mabuuca kitaab maطbuuca weeye waxaa ka mid a kitaabka uu qoray alimaam ibn qudama abu moxamed almaqdisi kitaabkiisa ihbaat اlculuwi baa le laakiin kitaab alcarshi buu la macno yahay una dhow yahay markaad fiiriso qaabka u socdo waxaa ka mida kitaab اlcarshi lilimaam الdahabi oo asna maطbuuca saddexda kitaab waa la daabacay qur-aankuna in badan buu ka hadlay masalada marka iskacaanka ah qur-aankuna uu qaadaa dhigay sunnaduna ay faahfaahaysay bay niman islaamka ka shee u nasab sheeganaya oo muslimiin baan nahay kuleh oo intaas sheeganaysa sheeganaya ayaa dafirsanoo inkirsan waa kuwii nabigu uu ka digay sal ly slam axaadiis dhowra uu ku yidhi waxaan ogu cabsi badnahay waxaa ka mid ah a'imatun mudiluun waxyaabaha muslimiinta aan oga baqahay wadnaha farta aan ku hayo en ka yaabayo diintiinna inaydan garab mariyaan waxaa ka mid ah dhunsan ummaddana dhuminaya sayidina cumar oo ki yidhi waxaa weeyaan akhwafu ma akhaafu calaykum waa maxay kullu munaafiqin caliimu lisaan munaafiq walba waa nin diinta aan rabin oo gaalnimo qarsanay oo diinta inuu dunya doonaya laakiin muxuu ku gabbanayaa aftahanimo waa caliimu lisaan qur buu yaqaanaa axaadiistii buu yaqaanaa mahmaadii iyo muxaanku dhahday murtidii soomaaliyeed iyo tii carbeed aftahan wey caamayga iyo xerowga miskiinka waxba la socon hadduu dhegaysto wuu kuwa hadda rogay facebooka iyo idinku baabiiyey muxuu ahaa shabakaadka laga xidhiidho o idinku baabiiyey afkiisa wax ka deganaya aayada ama xadiia ama xikm ah, ama mahmah waxaa dhiisho wadaadihii kaloo dhan been bay sheegahay ninkan run sheegahay kullu munaafiqin caliimu lisaan ayib marka aafo wey mudilka ahaa iyo munaafiqi caliimu lisaanka ahaa waa waxa diinta loogu dawgalay nabi maxamed sidaasuu ka yidhi saxaabadii iyo almuxadaث almulhamna sidaasuu ka yidhi abuاlxasan alcaamiri kitaabkiisa aliclaam bimanaaqib اlislaam wuxuu yidhi ثalaaثaة tahdim اlislaam saddex arrimood islaamkay dumiyaan zallaة caalimi zallaة اlculamaa cafwan zallaة اlculamaa wa mayl اlxukamaa wa ta'wiil الru'asaa hadihi اlmushkila wuxuu islaamka waxaa dumiya saddex midda koobaad zallat lculamaa culummo khaldamay oo simbiraxday oo kufay khaladkoodii baa diin laga dhigan lagu daba istaagi markay badato soo noqnoqoto sanadyo qaadato diin bayba noqon haddii la khilaafana ninkii khilaaf waaba lagu dili ta labaad wuxuu idhi mayl lxukamaa indheergaradkii abwaanada ummadda cuqaasheedii hadday eexdaan ma dhaqan baa jirahaya maylulxukamaa xakiimku waa ninka la rabo beeldaajiyaha ogaaska ah suldaanka ah horjoogaha ummadda ee nindoorka dadka ninkaas weeye maxaa la doonaya inuu cadaalad noqdo dhexdhexaad noqdo ka gardaran uu qabto midka ee dulman u gargaaro odaynimo loogu soo hagaago hadduu minal axati ka dhammaan waayo iyo jawr iyo xaqdaro maxaa dhaqmahaya mayl اxukamaa waxaa ka daran labaduba wa ta'wiil الru'asaa madaxda iyo madaxweyneyaashu diintay xarifhayaan way leexinayaan maxamed siyaad barra waxaa laga sheegaa qodobka ama qaanuunka lama jabiye waa la qalloocoshaa buuri dad ka siiso haddii boqorkii ama madaxweynihii baaba ku ciyaaraya qaanuunkii dastuurkii iyo wixiiba lagu odhanaya laakiin maxaa loo yeedhaa qaanuunka qodobka laftirkiisa waxaa loo fasiraa si khaldan oo adiga laakiin ku anfacaysa wadaadkii laga sheegay muxuu aha la jiifiyaana bannaan lobaa beertii lobaa daaqday baa le eber beerta ka dhigtay beer beerti baa le reehe baa yaa intay gashay ku rafatay eber wuxuu idhi waa in owleer intii lasoo qodo saha loo qotansho masage laga buuxiyo waxaa la sheekhow lo-da daaqdee beerta waa lo-daadii usha la jiifiyaana bannaan buuri saa in loo dhigo ush intii la qallooxiyo dhowr sabuul baa buuxin soo maaha oo soo gaadhiba laakiin haddii la qonsho qotansho waa in lagu sugo dhowr tan oo raashiin ah ush ila weli waa taaganta dhowr mitir weeye marka tawiil ruasa baa u daran diinta leeinteeda ninka aayadda qabanaysa xadiidka qabanaya ijmaaca ka soo horjeeda waa inuu qalloociyo si khaldan u fasiro minjad xaabiyo saddexdaa arimood a'imat mudiluun kulu munaafiqin caliimu lisaan zallat اlcaalim maylu xaakimin ta'wiilu ra'iisin intuba ninkii ka hor istaagay ka hor yimaadee la dagaalamay yidhahda waxaan sax ma ah war diintaa loo soo noqdo war waxaan ha laga joogo wadaad culama muslimiinta ka mid wuxuu i ninkii saa u istaagay xaqi inuu beegsada isku daya xumaantaana uu ka hortago afar baa asna lagu imtixaanaa buuri afar baa lagu imtixaanaa bqd اlashqiyaa waxasd اlculamaa wa malaamaة اlasdiqaa wa shamaatat اlacdaab ninkii intaa yidhah war ummadda aad darqabatid ood ka hor tagtid ood waxhaaji hagaajisid oo bal waddadii nebi maxamed aada beegsatid asna afar baa sugaysa buuri afarta waa maxay bukd alashqiyaa kuwa ayaan daran baaba kula coloobi waxaad jeeshay iyo waxaad ka bi'isay midna lama arko sankun bayba kugu xidhaba war maxaa idin yeelay war ma diinta ilaahi ha lagu dhaqmo oo kitaabka ha loo soo noqdaa dhib ah bukd alashqiyaa midda labaad xasd اlculamaa wadaadihii kaleed isku diinta ahaydeen ee la rabay inay kula gurmadaan xaqana kula difaacaan diintana kula ilaaliyaan yaaba ku xasdiba ayagaaba rifad kugu bilaabi baaldhiiggay kaa siibi mid fiican bay kaa siibi waaga dambe intaad rifantaad duuli waayeyba ilaa shibir baalasha laga rifay bay duuli kartaa xasd اlculamaa intaa waxaa ka sii daran wa malaamaة اlasdiqaa qolyadaa saaxiibada ahayde ama habeenba ku xogay ama kula dhashay yaaba canaankula fadhiis dadku madiintaad ka xigta adugu dadka afaariisa maxaa ku geliyey wiil yahow adugu maxaa ku waalay dadku waxaysan aragay adu ad aragtay muxuu yahay war maxaa kaa maqan war malagaabaa galay cagti maad dhigtid war maad joogtid <laughs> malaamat اasdiqa baa la yidhahdaa ayib maxaa ii hadhay amaata acdaa shamaatat اlacdaa cadowgii oo kugu wiirsada kugu digta maxaan sheegaynay xoogo waad ku imisaanilida way ku fiican taha ayaa la daayo wadaadkii reer gaarsi hadda kor idinka sheekayaan u malay masaajid gaarsi ku yaalla wadaad imaamka ahaa qur-aanku aada u boobi jiray salaada subaxna waa ku dheerayn jiray wadaad baa shuu qur-aanka la boobahayay iyo salaada la dheereen bay dhibtay naftay u keentay suu yeeluu garan lahaa wadaadkii baa asagoo ummadda salaada jira salaad fajar yo aayad ku istaagtay aayaddi buu sheekhu celcel imaamkii wax ka fujiyu waaye mid baa hadloo yidhahda ka fujis wadaadku u xanaaqsanaa wadaadka imaamka wuxuu hi shub ka dhah isba waa la kari waaye <laughs> shub ka dhah bu isba e waa la kari waaye yacni in badan baa laga keri waaye waa maxay salaadda soo gaabiye saaka ayaan laga fujinin bur aayadda wuu is iloobey inuu ku jiro salaadba marka shamaat lacdaa baa wixii yar ee yuu ku wirsan wuu kugu digan maxaan lahaaba odhan wuu ku farxi soodhooyin buu qaybinaya marka aafadaasi waa aafo jirta tiibuu hadda ka hadlaya imaamka oo waxaa diinta la taxriifiyey qulya sheeganaya islaamnimo ayaaba ummadda dhuminaya oo wixii qur-aanka rabbigee qalaadhayay oo leexinaya ayib hadduu ijtihaad u geeyena waa zallatu caalimin lagu aafoobay hadday munaafiqnimo u geysana waa munaafiq caliimu lisaan hadday hogaana yihiinna waa aimatun mudiluun wadaadkii daarimi hawshaa isku daynoo ka hortegayna balaayaa ka raacda kuwa salafiye sheegan baa aminka naqdinay oo daba taagan waa maxay markay u rontahay waa malaamat asdiqaa marna waa xasd اlculamaa marna waa buqd اlashqiyaa tii kale maxay ahayd shamaat اlacdaa marka aafo taagan wey tiibu imaamku ka hadlaya raxmat ullahi tacaala aleyh ya asagoo marfuuca waa yimaadaa laakiin wadaada muranku badan ku fura xadiidkaas eh, marka inuu min xadiiu cumar yahay oo yahay rajaxaan laakiin sunanka waliba wuxuu ku yimaada ibnu maaja buu ku yimaada asagoo abu saciid wuxuu ihi wamaa danannaa ma aan malaynaynin nadaru inaan ku naloo dhibaato gelinayno ama u dhibaatoonayno ama aan ku qasbanaanayno ila اlاxtijaaji inaan xujaysanno calىa axadin axad u xujaysanno miman duul ka mida yadaci اislaama islaamka sheeganaya fii ihbaat اlcarsh carshiga sugudiisa adilo iyo xujo inaan u raadsanayno oo ruux islaam sheeganaya aan adilo u raadsanayno annagoo ka dhaadhicinayna carshi rabbi baa jira taas baahida inayna qaban ma aanan filaynin bur sheekhu ruux muslim oo qur-aanka yaqaana carshu raxmaan baa jira yani wax laga dhaadhiciya ma aha laakiin markay bidcdu bataan oo diinta lagu soo duulo wax walba waxaa dhici sharxulwaadixaat badiihiyaadkii baad sarxi od adilo u raadsan afilaahi shakun baa muran gey waxaan la murmayni ma jiro waxa la dhihi marka xoriyad tacbiir weeye ka hadali qanci hadda goor waan iga sheekeeyey wadaad baaniyo koox waa la doodnay wadaadka wuxuu aaminsanaa laba ilaah baa jirta ilaah la arkahayo iyo midaan la arkaynin waa nin hadda la soco hadda soomaaliyeed oo wadaad ah waxaan waxaan ad aaminsantay yaa kula aaminsan wuxuu hi adduunka hal ruux baa la ii sheegay buu i waxaan aaminsanayaa aaminsan xaggii joogaa baan idhi wuxuu hi jili buu ku nool yahay ninkaa jacaylkaan u qababa haddaan kari karo waan duuli lahaa buui isaga saan ugu taga ninkaa isaga ilaahay baa mahadlaan ihi fikirkaadan guraacan tolla-aanta ka dhigay markaan idhi sidaa yidhi yaan gaal baata muxuu yidhi mataqaanaa waa suuragal igu qanciim inaan gaal ahay ninkaadan aaminsan laba ilaah baa jirto ilaah la arkahayo iyo mid khaaliq iyo mid makhluuq waa siduu leeya la soco hadda dood raba idinka sheekeeya hadda waxba sii gudageli maaye marka markaan nihi kaafir baa tahay wuxuu idhi suuragal weeye igu qanciya dhibba ma laha marka waxaa weeye waxaa weeye waadixaadkii yaa muranka lahay iyo waliimaani in la rumeeyo bihi bilcarshi inaanu baahi noo qaban inaan adilo iyo xujaj u raadino ma aanan filaynin buudi xataa ubtiliina ilaa lagu imtixaanay bihadi cisaabati mooryaanta kooxdan mooryaanta ah horintan ah in ilaa lagu imtixaanay buui almulxidati leexisay fii aayaat illahi aayaadka rabbi madaluufisa wey ilaadka hadda madaluufin baa loo jeeda aayaddu meeshaasay u socotay xadiidku qumaatigaasu hayay jidkii baa la garan wuu dalfinhaya aayaddiibuu dalfinhaya adiladiibuu madaluufinhaya imtixaan wey fashaqaluuna waxay nagu mashquuliyeen bilixtijaaji inaan xujaysanno limaa lam takhtalif fiihi اlumamu qablana ummadihii naga horeeyey waana iswaxaysan isku khilaafin inaan adilo u raadinayo xujaj bay nagu mashquuliyeen waila اllahi ilaahay keligii un baa nashku u sheeganaynaa maa awhad waxay dumisay ama daciifisay ama ay wiqday ama ay taag darraysisay haadi lcisaabatu kooxdan min alwahyi oo min cura islaami islaamka guntimihiisi jamcu curwa cura islaam islaamku cuqad iyo guntimule iyo qodobo xidhxidhan mid mid u furahayaan intay u qaateen bool u qaateen dism iskuru u qaateen bay furahayaan wa ila اllaahi waxdahu laa ilaa hayrihi ilaahay xaggiisun baa nalja aan miciinsanayna ama u baqanayna wa bihi billaahi subxaanaه wa tacaala laa bigayrihi yaa nastaciinu kaalmo weydiisanayna waqad xaqaqa allahu alcarsha ilaahay baa carshiga xaqiijiyo sugay weeye fii aayin kaiiratin aayado fara badan oo min alqur'aani ka mid a ko iyo labaatan aayadood baan kuusoo sheegay fa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi khalaqa asamaawaati waalarda ilaahay dhulalka iyo cerar ku abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood gudahood wa kaana carshuhu caalmaa carshiga ilaahayna biyuhu ka dul sarreeyey oo ku dul yaalay intaan la abuurin samaawaadka iyo dhulalkaba aan la abuurin waxaana loo deliishada aayadda in carshuraxmaan uu ka horeeyey samaawaadka iyo dholalka abuuridooduba carshigu u horeeyey aayaddu wayna ku caddahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aramaanu allaha raxmaana cala alcarshi istawaa carshigiisu ka sarreeya ama ka maray wa qaala tacaala wuxuu rabbi yidhi uma istawaa cala alcarshi fas'al bihi khabiira aladii khalaqa asamaawaati wاlard wma baynahuma fi sittaةi أyaami uma اstawى calى carshi الraxmaan fasأl bihi khabiira intaa kadib markii ilaahay samaawaadkiiyo dholalka abuuray wuxuu udhexeeyey fii sittaةi أyaam uma اstawى calى اcarsh carshigiisabuu ilahay ka sara maray sacida calى wartafaca ilى aakhirihi wixii salafka ka sugan ama luqawiyiinba fasal bihi khabiiran weydii weeye fasal waxaad weydiisaa canhu carshiga xaggiisa bihda bimacnaa can bay u badan yihin jumhuurtu wadaadana sidaysii ku daayaan fasal waxaad weydiisaa weeye makhluuqaadka iyo dhulalka iyo waxaasoo dhanba iyo carshigaaba khabiiran alla